bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista casharadaha diinta alxuseyniya halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii sagaal iyo soddonaad ee kitaabka nuur lyaqiin waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dirir bismi illahi araxmani araxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamin sala allahuma calaa nabiyina maxamedin waalihi wasaxbi wasalam wabacd aswat uxud baynu ku dhex jirnay Ah, markii xamse la dilay haadaa arrinku waa caynka ah faslu khiaab baa la ydhaha ismu ishaara wow caaifi istinaafi ka dambeeya kol haddaad arag haadaa ifham haada walamaa qutila xamalat liwaai min almushrikiin markii la laayay gaaladii calanka siday xamala waa sidayaashii alliwa oo calanka xamalat liwa kuwii calan walayaasha ahaa ee gaalada kamid ahaa markii la laayo walam yaqdir axadun qof gaalada kamidiina uu kari waayey cala dunuwi minhu inuu calankiiba ku dhawaado mid gaalada kamidiiba obaytiinuu noqday bahalkii calankaa loo dhawaan waayey wallow ladbaar xagga dambay jeediyeen waayo wa nisaauhum dumarkoodiina yabkiina way ooyayaan wayuwallunna iyaga laftigoodiina way daba jeediyeen dumarkiina watabicahum lmuslimuun muslimiintiiba raacay macnaha way daba way eryadeen kolkay arkeen cadowgiio rag iyo naaga saddex qaadoo yaacay yajmacuuna alghanaa'ima walaslaaba iyagoo ururinaya qaniimada iyo aslaabta aslaabtu waa jamci jamcu salab salabkana furkaynu ku tilmaanay qof walba furkiisii iyo macnaha wixii dee uu sitay ee u gaarka ahaa iyo qaniimadii bay ururinaya falamaa ra'aa dalika rumaa falamaa ra'aa dalika arrintaa markay arkeen arumaatu nimanki waa jamcu rami erayada aada gala weyde luqada ah hoosta ka yar calaamadii qalin benselmary saaxiibada weydii waxaa muhiima macnaha guuda laga hadlaya inaanu ku dhaafin macnaha guuda laga hadlayo un inaad qaadato wey wixii yaryara kugu adkaadaan ayuu kula hadin oo intaad sii eegeysa aan jumlooyin kale la marinin intood qalin si deg dega u mariso ka gurud goordhawaad kusoo noqon oo aad casarkii weydiin doontaa saaxiibada kale aw yaasiin iyabaa intaa idin qaabilsano idinku filana <laughs> khaliif wanaagsan si wanaagsan buu marayaa waaya alcilmu bayna talaamiid bale cilmigu ardayda udhaxeeya marka had iyo jeer layskama daayo lagama xishoodo su-aasha laa yatacalamu alcilma mustaxi baa bukhaari kusugan qofka xishoodaa cilmiga ma kororsado way ku haysanaysaa un meesha aad ka xishooto markay intood calaamadiso calaamadiso haddii shan meelood aad garan weydo qof garanaya la weydiiya dabeedna way isfiirsanaysa afar shan jeer markaa saa uga saarto intii unbaa soo wareegeysa falamaa ra'aa dalika markay arrintaa arkeen arumaatu nimankii shiishyahanka ahaa aladiina kuwaasoo yaxmuuna ilaalinaya duhuura lmuslimiin muslimiinta dhabarkooda xamaa yaxmi yaxmuuna waxay ilaalinayeen dhabar jebinta kuwii dhabar ilaalinaya buurta fuushanaa markii ay arkeen fawqa aljabal iyagoo buurta fuushan kolkay arkeen in gaaladii lala kacay halkaasay la ka buurtii dheeraydbay fuushan yihiin boor yaroo xoogaa la qaaluu waxay yidhahdeen waa kontankii uu meesha dhigay baa waxay yidhahdeen intay isqanciyeen maa lanaa fi lwuquufi min xaaja oan inaynu halkan yuururno baahiyo keenin lanaa nooma sugnaanin fi lwuquufi inaynu halkan uu iska taagnaano min xaajatin wax faa'iidii kuma jirto cadowgii sababtaa lala kacee midhba meel la mariyey maxaynu halkan ka fadhiyaynaa ah, inagu ilaan asxaabi kastaba ha ahaadee col waa col uun waaya wanaso waxay ilaaween amra sayid alxakiimi sala allahu calayhi wasalam nebigii xakiimkaa amarkiisii cuslaa ee ahaa gorgorku hadduu nagu degayo hasoo dhaqaaqina fadakarahum waxa waaniyey ra-iisuhum ninkii madaxda u ahaabaa bihi hadalkii nebigu ku waaniyey u xusuusiyey war miyada hadalkii nebiga wasawkiina yidhi haddii nalala kaca iyo haddaan wax la kacno oon eriyana midna ha soo dhaqaaqina war maxaa dhacay falam yaltafituu mabay milicsanin xaggiisa wandalaquu way tegeen yantahibuuna iyagoo boobaya cadowga wixii ka saydhmay dhabar dukaanlaha wixii ka daatay iyagoo boobaya ayay yaaceen amaa ra'iisuhum asxaabigii ka madaxda ahaa kooxda halkaa fadhida fahabata wuu sugmay wa habata macahu qaliilu minhum in yaroo iyaga ka midihina way ku hareen isagii wuxuu yihi anigu lagama yaabo inaan halkan ka kaco in yarina way ku hadhay ragilan kala caqli badane falamaa ra'aa markii uu arkay khaalid ibnu waliid khaalid ibnu waliid oo dagaal cun ahaa markuu halkaa ka arkay waa axadu ru'asaai lmushrikiin buu maalinta ahaa intaana hidaayada ilaahay siinba heedo ru'asada gaalada madaxdoodu ahaaye halkaasuu ka sheedaaliyey jidgoyntii inay meeshii soo banayd waaya markii uu arkay khullu aljabal in buurtii markii u arkay khuluwa aljabal waa masdere khuluwa aljabal buurtii oo ka maran min arumaati shiishyahankii indalaqa bibacdi ljaysh wuxuu la tegay goosa inbuu goostay xeel dagaal ah, xeel dagaal buu goostay goostayoo inbuu layrka ushidayo markaasuu i soo dhaqaajiya saasuu ila u eegaya kaalin banaan oo ishii sida gorgorka wareegay waaya fa qatala wuxuu dilay man sabata min arumaati nimankii shiishyahanka ahaa intii soo hadhay waa laayay wa ata lmuslimiina min waraahim muslimiintana xagga dambu kaga yimi wahum mushtaqiluuna bidunyaahum iyagoo adduunyadoodii hafaya amba qaatee qaado iyadoo ay waxboobayaan macnaha la qaadqaadaya baanshio lale hala ururiyo ayuu ihi anna falamaa ra-ow dee midhba meel buu la maray colkuna dee ishaysiga iyo safka iyo nidaamku ku yahay cole haddii kale waa kalfaraashi lmabhuuf ayax diray wey falamaa ra-w daalika markay arkeen albalaa balaayadan ku kacday dahashuu way wareereen way dawakeen wa tarakuu waxay ka tegeen maa biaydiihim wax alla wixii uu nin waliba xambaartuu gurtayna waa la daadiyey saale saale baa ka dhacday waintaqadat sufuufuhum safkoodiina uu furfurmay safkii ciidanka loo dagaalgeliyey iyo sidii usluubkay u kala baxeen iyo hurunhuruntii iyo taliyahoodii wixiiba u furfurbay wixii lagu cararayeyna waa la tuuray ilaana wareen baa dhacay docka wareen wakhtalatuu way isku darmeen colkiibaa isku daatay min hayri shicaar iyadoo oo aan looba qastinba si utumaatigoo toosu isugu daatay ciidanka ciidamadii maraykanka xamar weerara dhowr iyo sagaahanki rangerska sida raha u booraya yidhahdeen ninkuba boqol buu udhigmaa bay markay xayaysiinayeen ninkiiba boqolunbuu saa u eegaya way kala yaacayaan waxay yidhahdeen maalinkii uu caydi labada diyaaradood ka gubay ayay faalleeyeeno waxay dhahdeen qorshihii ciidanka loo dhigay waxa uu sida uu u dhan yahayba u kala lumay bay yidhahdeen min kayri shicaari iyadoo aan loo qasdiin afartan daqiiqo gudahood ba wax waliba sidii loogu talagalay iska bedeleen bay yidhahdeen markaasay noqotay nin waliba inuu gaarkiisa isu debero markaa dhabar dukaanlihii iyo ranjariskii noocii dacaska site iyagoo aan gaashaanka lahayn isagu uu garanayaa sida uu keligiisu maamulayo laakiin kan dee kumaankii mar hadduu lumay nin waliba malcamad buu galay iyo xaafad yar marka almuhim waxa lumay shicaarki manaa min kayri iscaar shicaar iyagoo aan uba qasdin bay kala daateen xataa saara ilaa uu noqday yadribu bacduhum bacda ilaa iyagiilaa islaayeen oo shiishkii dee nin madow halkaa soo galay iyo meel ciira ka duulayso iyagii asxaabtiiaba qaarkood istoogteenba ila col col eh, isku daatay astaamihiisay ka mid tahy yadribu bacduhum bacda waa la isgaranba waayda qofkuna had iyo jeer waktigaa dee sidaas meeshaa ugu galo saxmadale dhidid kale maxaan ku dhaha isbedel baa ku yimaada malaamixii astaamuhu lahaaba la garan maayo warafacat ixdaa nisaai lmushrikiin gaalada dumarkooda mid ka mida oo la odhan jiray camra bintu calqaba gabadh magacaa la odhan jiraybaa waxay kor u qaaday alliwaaa calanki calankii looma dhawaadaanka ahaa ee la agmari waayey ee laga baqaygii ee mid waliba kii qaadaaba uu dhiman jiray halkaa isagoo yaalay naagi u qaaday ilaa naagahana qaar baa maaragtay arrinkoodu meel sare yahay way sax socota faijtamacuu xawlahu calankii islaanta u taagtay gaalada ayay kusoo hirteen way kusoo urureen waaya marka dabeedna wuxuu gelayaa sidii la isu laayay iyo nin walba ninkii ku dhagarooday ayuu halka ka xusaya halkaa waxaad ka arkaysa u gebagabada wuu sheegi doonaa mushkiladu halka islaam ka raacdee ehm, bani aadamku waa bani aadam gaal islaam laakiin waxay isdheer yihiin waxa weeye wehelka ilaahay qofka muslimkaa ah iyo gaalka ama jihaadka iyo dagaalka kale waxa keliya isdheerin waa wehelka ilaahay iyo in ilaahay lagu tiirsado sidaa uu nebigu mar walba u lahaa xasbiya allahu wa nicma alwakiil allahuma bika axuulu wabika asuulu wafiika uqaatil xasbiya allah wanicma alwakiil ducadaas iyo helka ilahay un baa la isdeenaya kaasi hadduu meesha ka baxo kuwa muslimkiina ay noqdaan kuwo cudud ku faanaya dowlad ku faanaya kibir la socda qawmiyad wata kuwa kalena intaa in la eg de waa laba qoloo la isku sii daynayo waa nin iyo nin markaa waxba isma dheeraan waxaa kalooad arkaysaa dee kartida ka ilaahay uu geliyo rag iyo dumarba ya iyo qofka marka la dhiso rag iyo dumarba sida uu markaa u noqonayo qof kaalintiisa qaato oo hadday kuwa gaaladu sidan ahaayeen dumarka muslimaadkaana waynu arki doonaa iyaguna xaawalay meel yururto inaanay ahayn kaalintay qaadanayeen iyaguna kuwa gaaladu ay qaadanayeen mid ka weyn bay qaadanayeen oo meeshaa xabadu ay ka dhacayse sidaa rag ugu hilboobay ayaa dumarka muslimaadkuna ay ka shaqaynayeen shaqo ka badan ta kuwa gaaladu hayaan marka wuxuu halkan xusayaa mawaaqiftii mushrifka ahayd ee taariikhda gashee wanaagsanayd iyo mawaaqiftii mukhsiga ahayd ee liidatay ee taariikhda gashay ayuu labadaas ku kala xusaya wa kaana min almushrikiina gaalada waxaa ka mid ahaa rajulu yuqaalu lahu nin la yidhaahdo ibnu qam ah ayaa la odhan jiray qatala wuxuu dilay muscaba bna cumayr saaxiba aliwa calankii nabiga ninkii sidee muhaajiriinta u siday ee muscab la odhan jiray kaasuu dilay laakiin beri dambe abi hurayra isagoo baro saaba oo laba gooxa muradaysanoo cascas gashan berihii dambe ee islaamku uu ballaadhay maamulkiisa iyo dhaqaalihiisuba ayuu maalin ilmeeyey koox taabiciin ahaa la joogtay wuu ka dhex jibooday markaasaa waxa uu lahaa labadii go mid ka mida ah buu duuf iska mariyey markaasui miyaa la yaabsantihi inaa xaragadii waxu dhimay arwaxana soo maray iyo halkaanu maanta marayno wallaahi waxaan u malaynayaa buui aakhira wixii ku dambeeyey inna loo dadejiyeyda waxaan xusuustaa buui muscab ibnu cumayr oo uxud ku shahiiday oo dabeedna la doonay in lagu kafmo dharkiis macawiis yar buu guntanaa marka qaarka kore la saarana xagga dambaa banaanaada marka xagga dambe la saarana xagga horaa banaanaad dabeetana intaa cawradun baa laga saaroo lagu qariyey bu ragna sidaasuu ku tegey isagoo shumaha gelin oon calfanin bu annagana waa ka ilaahay sida noogu balballaadiyey aar waxaan u malaynaya inaanu taayadii sii cunay bu ayuu markaa abi hureyr waay uscab halkaasuu ku shahiiday wa ashaaca waxa uu ninkaa gaalkii faafiyey ana muxamadan qad qutila in la dilay ilaan dagaalku waa xarbulclaama ah an maxamed waa dhintay buui annagaa kii calanka usidnay baa ka u siiyey fadakala fashalu fi lmuslimiin muslimiintii baa fashilaaday soo gashay xataa qaala bacduhum kuwii qaarkood baa waxay idhahdeen waa noocii iimaanku aanu yar iimaan buuran lahayn nag waa kala iimaan badan yihin calaa maa nuqaatilu maxaynu calaama maxay baynu nuqaatilu ku dagaalamaynaa dee kol hadduu idaa kaana maxamedun qad qutila dee kol haddii maxamed la dilay maxaynu ka dagaalama qaar saasay yidhahdeen mogta farjicuu ilaa qawmikum yuaminuukum yuaminukum bay farjicuu ilaa qawmikum artolkiin ku laabta yuaminukum way idin nabadgelin doonaane haddaan isdhiibnoon iska galno maxaa kala jira bay yidhahdeen kol haddii maxamedkiina horkacayaba u dhintayba dee kuwan inala dagaalamaya waa reeraheenii de aan isu dhiib war kalaa jiraba waxbaa iska fududaadeen be wa qaala jamaacatu rag kalena waxay yidhaahdeen eeg sidanun bay ahaayeen kuwa suuratulbaqara aakhirkooda uu ka warramayo suuratulbaqara aakhirkeeda uu ka warramaye colkii daaluut daaluut qaar waxay leeyihin laa daaqata lana alyawma bijaaruuta wa junuud waar ma kari karno colkaa halkaa la jiifo cududa weyn ee qudus hayste kama xorayn karna bay leeyiin in badanoo kamidi in yaroo kooban waxay leeyiin kam min fiatin qaliila halabat fiatan kaiira biidn illaah wallahu maca asaabiriin waar caalamka taariikhdiisa dib u akriya oo maxaa koox yar oo kooban ka adkaatay bay idhahdeen ummado badan ilaahay awooddiisa kaga adkaatay iyagoo sabraya ilahayna ka sabruu la jira labadaa ummadood asxaabtiina waa sidan ay uqaybsadeen qolaan iska galla bay idhahdeen qaarna hadalkana yidhahdeen wa qaala jamaacatuna waxay idha idaa kaana muxamadu qad qutila haddii maxamed la dilay faqaatiluu can diinikum diintiina difaacaade diin baynu u dagaalamayne maxamedu maynaan dagaalamayn oo diintiini way jirtaa diinta difaaca taasaa loo kala tegay wa kaana min natiijati hada alfashal fashilaadan waxaa natiijo ka noqdo midhaheedii uu noqday an inhazama jamaacatu min almuslimiin waxaa jabay koox muslimiinta kamid a ah. min beynihim waxaa raggaa ku jiray alwaliid ibnu cuqba وkhاaرجة بن زayd ورفاacaة بن المعlى وcثmaan بن cafاn وتوجهuu ilى المdينة markii colkii furfurmuu kala daatay xagga madiine iyagu dhaqaajiyey la yaab male dee haddii hanahaybsanay ka dhacdo dee kabna waa la luli kabna waa la laalaadi madiine iyo ma foga iyo eryaduba xoogaa yaroo keeliya u jirta ayay isu jirta magaalada de imika uxud way gaadhay goonaheeda waqooyi u gaadhay waan yaroo sidaa buurahan ka sokeeya un xagga madaarka buurta aynu soo egeysay intaa in laeg bay madiina u jirtaa dee markii colkii furfurmee la gooyey inbaa xaggaa isu kuuranto dhinacii madiine iyagu u dhaqaajiyeyba walaakinahum iyagu istaxyaw way xishoodeen an yadkhuluuhaa inay madiina galaan farajacuu bacda halaa waa soo noqdeen muddo kadibba mhm. bacda halaatin unbuu dhigay miya Ah, ya ha laga yaabaa in madbacadda wax kaysi yihiin muddo yar kadibba way soo noqdeen saddex maalmoodna islama gaadhin wa habata rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebiguna wuu iska u xejistay wa macahu jamaacatu minhum koox asxaabta kamida baa nebiga ku mitiray abu alxa waxaa kamid ahaa ragga ah abu alxata alansaari bal hadda rag ninkaas saxaabiga magacaa la idhaahdo istamara wuxuu xejistay difaac ka galay bayna yadayhi nebiga hortiisa yamnacu canhu wuxuu nebiga ku difaacayey bixajafatihi xajafadu waxaa lagu tiriyaa waa gaashaanka un atursu min aljild waa gaashaanka haragga arag ee geela goga geele adag ee aadka u qalafay gaashaanka laga sameeyo ayuu nebiga uga dhigayay oo maaragtay uu isku gudbay wa kaana wuxuu ahaa raamiyan shadiida rami shiishyahan shiishkiisuu daraya dhulka aanay uga dhicin buu ahaa markuu saaro wuu ka boganaya fa nasara kanaanatahu bayna yaday rasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalam fa nasara waxa uu ku daadiyey kanaanatahu rasaastiisii bayna yaday rasuuli illaah nebiga hortiisa kanaanadu waa booshka meeshan shandada leebabka lagu gurtay kasii jeedaana kolba mid lagala soo baxayo halka booshka qoriga lagala soo baxo oo kale ayaa kanaano laydhaha halkaa nebiga hortiisu dhigtayba wa saara yaquulu markaasaa waxa uu leeyay nafsii linafsika alfidaa naftayda taadaan ku furanaya wa wajhii liwajhika alwafaa alwaqaane eh. wejigayga kaagaan ku ilaalinaya yaa xaggayga dambe gal buu leeyay anaa isku kaa gudbaya nafsii linafsika alfidaa wawajhii liwajhika alwaqaa aniga jidhkayga xagga dambe mar wejigaan kaaga dhigaya anigaa isku gudbayeen wa kaana waku wakulamaa wa kullu man kaana yamuru cid kasta oo halkaas soo marta wa macahu karaanatun oo sita rasaas boosh wax ku jiraa qofka sitada yaquulu lahu calayhi asalaatu wasalaam nebigu waxa uu leeyahy unfurhaa liabi alxa arbii waayo abu alxa u daad ila raggi uu yaacaya waa hanhaysan raggu hadduu dilo xoolaha ka daran markuu mid fadhaqa tiiriyo yaro guclaynaya arkaba shandaduun abu dalxa u tuur buu leeyahay way dhaafteen macnaha wakti lamus muxuu idhahda war joog naga cadhanayne ma joogto nin waliba isagaa ismaamulaya markaa dabeedna wuxuu leeyahy shandada uun shandaduu nooga tag maalintaa saddex qaanso ayuu jebiyey saddex qaanso ayaa xoogu ku isticmaalayay brusharki ayay mid waliba dhexda ka jabtay wa kaana yanduru ila alqawmi waxa uu eegayey nebigu colka cadowga liyaraa si uu arko mawaadica nabli leebku meeluhu ku daadanayo leebkan qulugta isaga ku xeerani ay sii ridayaan bal inuu rag ku dhacayo inuu seegayo ayuu marmar nebigu yar sheedaalinayo saasuu hanqalka intuula yaro kaco ayuu saa ueegay fa yaquulu lahu abu dalxa abu dalxa ayaa zayd ibnu sahl baa waxa odhanayay saalhuse ayaa wuxuu leeyahay ya nabiy allah bi abi anta wa um ilaahay aabbaha iyo hooyada ha kugu furta eh eeg naftiisii wuxuu ihi taydaan kugu furtay aabbaha iyo hooyada in allah kugu furtee laa tandur ha eegi yusiibuka sahmun min sihaami lqowm waxaa kugu dhacaya leeb leebka cadowga ka mid e xabadda cadowgu si aanay kugu dhicin ha eegin naxri duuna naxri dhuuntaada tayda ku gud dhuuntaydaa ka horeyse dhuuntayda isku beeg kolba markuu saa yar jelcaba isagaa isku gudbayo ikaadi kaado Ah, dhufays iga dhiga wey naxri duuna naxrigu waa dhuunta aniga dhuuntayda ha ku dhaco ninkaasi taariikhdaa wanaagsan ayuu ka tegey naafada dagaalkuu ku reebayna waa lagu sheegi wa miman sabata maalinta raggii dhibbaday waxaa ka mid ahaa sacdubnu abiwaqos mujaahid si weynaa fa kaana calayhi salaatu wasalaam yaquulu lahu nebiguna waxa uu ku odhanayay irmi sacd waa ragga tooga sacanow fadaaka abii wa ummii aabbaha iyo hooyada allaha kugu furte waa ninka ereygan ku isticmaalay nebigu calayhi salaatu wasalaam ninka ereygaa ku isticmaalay aabbaha iyo hooyada allaha kugu furte wa minhum waxaa ka mida ragga maalintaa hakaday sahlu bnu xunays wa kaana wuxuu ahaa min mashaahiiri rumaan shiishyahanka caanka ah rumaaddu dee garatayo waa jamcu raamin ragga shiishka yaqaanee caanka ku abuhaa nadaxa waxa uu kaga riday can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama nebiga binadl leed buu kaga riday cadow fara badan nadxigu waxa uu ku sii daayey xata intaraja canhu ilaa uu kaga kala kaxeeyey annaasa dadkii dadkii soo humaayayay iyo kuwii soo weeraraya kuwii soo bidhaansanayay ayuu dhan walba ugu riday tacshiirad markaasay kala yaaceen wa minhum waxaa ka mid ahaa ragga nabiga ku hadhay abu dujaana simak ibnu kharasha alansaari saxaabiga magaca la odhan jira tatarasa calaa rasuuli illaah nebiga ayuu gaashaan u noqdayba sida gaashaanku usoo goranyay buu nebiga ugu dul foorarsaday fasaara waxa uu noqday annablu leebkii yaqacu calaa dahrihi leebkaa dhabarka kaga dhacayo wahuwa munxanimin sida wuu sii fooraray xataa kaura fiihi ilaa uu leebkii ku farabatay markuu leeb soo dhacaaa qaab bari gaadha ah soomaad arag madaxweyneyaashaoo xabadda isaga dhiga adduunya kuwaasuu dhimanayaan dabeedna nebiguu dhimanaya calayhi salaatu wasalaam iyo diin suti gaasha wuu isku foorariyaa leeb waliba isagu dhabarka kaga dhacaa wa kaana yuqaatilu an can irasuul nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu difaacayey wa kaana yuqaatilu can irasuuli nebiga xaggiisa waxaa ka dagaalamaya ziyaad ibnu saki ninka marka sida asalka ah waxa wey ziyaad ibn lxaari ya ziyaad ibn camaara ziyaad ibn xaris ayaa ku sugnayd asalka buuri marka waa khata saasaa saxa marka siyaadna ah, camaaraha xataa asaabat aljiraaxu maqaatila nabaraa ku dhacay jiraaxdu waa nabaradii maqaatilahu halbowlayaashiisii nabaraha halbowlayaashiisii kaga dhacay raggii ku dagaalamay nebigu ahaayo markaasay halbowlahay kaga dhacday isaga fa amara bihi nebigu amar buu bixiyey faudniya minhu nebigaa loo dhoweeyey wawasadahu qadamahu nebigu wuxuu barkimo uga dhigay cagtiisa ninka iisoo dhaweeye buui dhaawiciis cagtu u dhigay xataa maata halkaasu ku dhintay ku shahiiday waqad asaabahu calayhi salaatu wasalaam nebiga waxa ku dhacay shadaa'idu cadiima balaayooyin waaweyn dhibaatooyin daran taxamalahaa nebigu uu iska xambaartay bimaa acdaahu llahu wuxuu ilaahay siiyey daraaddeed oo min min asabaati sugnaanshaha ah sugnaanshaha ilaahay uu siiyey daraaddeed iyo xamilka ayuu iskaga xamilay faqad aqbala waxa soo dhibaatooyinkiibaa lagu wadaaye waxaa nebiga soo qaabilay ubay bnu khalaf gaalkii weynaaye la odhan jire maka looga soo guuray yuriidu qatlahu nebiguu doonayaa inuu dilo oo la midka ayaa mooto halkaasuu waran kala soo ordaya dee maba badnaba konton mitir wa mitiru usoo jiraa dabeedna dee dhan walbana waa loo ridaya laakiin isaga qasadkiisu ka bogso unbuu leeyay maxamed un ku bogso faakada calayhi asalaau wasalaam nebigu waxa uu qaaday alxarba bahashaa takida laydhaha ama murjin ayuu qaaday niman kaanuu macahu dadkii la joogay ayuu ka qaaday bahasha xarbada laydhaha wa qaala wuxuu hi khalluu ariiqahum carbala wadada u baneeya soo socda nacaska xumiye soo soco falamaa qaruba minhu markii uu nebiga usoo dhowaaday ayuu darabahu ku rideeyey darbatan ride ayuu kusii daayey kaanat noqotay sababa halaakihi tii dishay wa huwa raajicun isagoo sii noqonaya ama halkaana kasii noqonaya ama markii la guuraybe darbadaasu ku dhintay qacbuu ku siiyey dabeedna lamuu seegini wadnuhu ku jaray walam yaqtul rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu ma dilin hayrahu cid kale laa fii haadihi lkaswati dagaalkan walaa fii kayriha iyo dagaal kale toona amarkuu bixin jiray tartiibtuu waday tawjiihaadkuu waday laakiin gacanta waxba kama degi jirin nabigu calayhi salaatu wasalaam nabiga naxariistuu haayo isagu gacantiisa waxba kama degi jirin laakiin kana mid laga fadhiyi waaye buu haa mid laga fadhiyi waayo hakanba waaye buu haa markaasuu kusii daayey kaa xadiid saxiixu muslim ku sugnaana wuxuu sheegayey ishtadda kadab ullaahi calaa rajulin cadhada ilaahay waxay aada ugu cuslaatay qof nin yaqtuluhu rasuulu llahi fii sabiili llaahi caza wajal rasuulkii ilaahay uu jihaadka ku dilay cadhada ilaahay waxay ugu weyntay ninka gacan nebi ku dhintay ila nebigii ka fadhiyi waaye kaasi cadhada alla igu weynta waaya waa almawaaqif almukhziya mawaaqiftii guuldarada lahaa wey mawaaqiftii aadka u liitay wa kaana abuu caamir araahi ninka gaalka ee magaca la yidhaahdaa waxa uu ahaa isagu nin kiristona carbeed buu ahaa waa ninka masjidu biraar dhisay suura waxaynu ugu tegi doonaa qisadiisa insha allahu dagaalka tabuuk markaaynu marayno maalintaa wuxuu ahaa markii la eriyey madiine laga eriye colkii cadowgu soo raacay makuu ka soo raacay wuu la socdaa halkaasuu go-a ka lulayaa wuxuu leeyahay tallaahi saaba colkaygii waxa lumiyey maxamed baa lumiyey waa ninka iskaga hadha waa kaydin jabiya halkaasuu ka qaylaya wuxuu ahaa abu camar araahib qadxa fara xufran godad buu qoday godad ayuu qoday booraanaha qarandida ama booraan tacawo ayuu ereyadii lagu laga filayay inay kasoo dagaal galaan muslimiintu ayuu sii qodqoday waqadaaha markaasuu booraantaa wuu daboolay liyaqaca fiiha almuslimuun muslimiintu si ay ugu dhacaan iyaba waa imtixaan alle fawaqaca rasuulu fii xufati minha god ka mida buu ku dhacay nebigu booraamiibuu god ka mida ayuu ku turunturoobay fauqmiya calayh waaba miyir doorsoomayba intuu aada ugu dhibaatooday oo de isagoo dhiigbaxa ayuu meeshaana ku kufay wakhudishat rukbataahu labadii jilibna way murxeen ila meeshu waa meel dhagaxa marka dhagaxaantii markuu jigio beelka ku dhuftay ayaa khudsigu way hoolmeen labadii jili baa nabiga murxa fa akhada caliyun biyadihi nebigaa markaa cali baa soo qabtay nebiga gacmaha <clears throat> gacmaha qab waraacahu warafacahu waxaa kor yeelay balxatu bnu cubaydillaahi balxana markaasuu garabka qabtay wahumaa labada asxaabi cali iyo dalxa miman habata dadkii xejistay bay ahaan maalintaasaan carabin xata istawaa qaa'iman nabigu ilaa uu istaagay markii uu yaro miyirkii usoo noqday hareeraha ay ka galeen ayuu istaagay kow iyagiina kama foge dee way ku xeeran yihin oo colkii faraa badnaaba ila ka jaba unug yarunbaa ku xeeran nabiga iyagiina halkan ay soo taagtaagayno kolba waa laga ridaya faramaahu cutbatu bnu abi waqaas ninka magacaa la idhaahdo ayaa nebiga wuxuu ku soo tuuray bixajarin dhagax kasara jabiyey rubaaciyatahu dhooshiisa dhooshiisa dhagax jabiyey gaalka magacaa laydhaabaa soo tuuray shiid buu bilaabay shoo markuu waayo wax kale kaleo halkaasuu kala eegtay nebigoo dabeedna dhooshu ku jabiyey fatabicahu nabigii wax ku dhuftay shiidka ayuu dabeedna ninkaasi kala daba dababooday faqatalahu kawbuu kaga siiyeyba xaadir ibnu abi baltaca bederna raggii ka dagaalamay buu ahaa haddana iyaday taasi jirto waa ninka lagu canaantay suuradda la ydhaha laa tatakid bilowgeeda ya suuraddaasi ninkay kusoo degtay buu ahaayo maalin warqaduu qoray iyo wax ka yaro siibtay marka maalintaa ninkaasuu dilay washaja wajhahu wejigiisa waxaa dakray calayhi salaatu wasalaam nabigii wejigiisii shariifka ahaana waxaa dakar ku sameeyey cabdullaahi bnu shihaab azuhri ninka isaguna magacaa la odhan jiray ayaa nebiga nabarka ka dhuftay wejiga wa jurixat waxaa kaloo dhaawac lagu sameeyey wajnataahu labadiisa dhafoor labadiisa dhafoorna laba dakar baa kaga dhacay wejna waa dhafoorka ama koodka labadaa koodna waa la dakray bisababi dukhuuli xalqatay lmiksar silsiladihii koofiyad bireeda ayaa galay fiihimaa labadan dhafoor min darbatin ku dhufasho daraaddeed darabahu bihaa uu ku dhuftay ibnu qama kadab ullaahi calayh ninka magacaa la allaha u cadhooday ayaa ku dhuftay darbaddaa in gaalaa seef la gaadhay madaxuu nebiga kaga dhuftay koofiyad bireeddii uu gashanaa silsilada ku jireen laba silsiladood oo ka mida ayaa daf yidhi oo ku go-ay labada dhafoore nebiga ayay ku go marka xalqadu macnaha xalaqaad waa silsiladan googo-an weeye ee hubkan koofiyadee madaxa la gashanaya uu ka kooban yahay habka silsiladaha isu sudhnayd berigan miqfarku waa bahasha koofiyad bilaada lailaa ciidamadu gashadaan ee la iskaga gaashaan marka min darbatin darabahu bihaa ibnu qama ninka magacaa la ydhahdaa ku dhuftay dabeedna laba silsiladood baa ku haday labada dhafoor ka galay kolkii la kala food qaaday fa jaaa waxa yimi abuu cubaydata abuu cubaydata bnu ljaraax waa raggii jannada lagu bushaareeyey ayaa ayaa yimi oo dee rag nebiga raggii difaacaya wacaalaja wuxuu is wuxuu isku ku dadaalay alxalqatayni labadii ma garanaysaa silsiladood labadii faliidh ee halkaan dhafoorka nabiga ka galay ayuu mucaalajo ku sameeyey caalajadu uu la tacaalay weyn sidii uga soo saari lahaa ayuu xataa nasacahumaa ilaa uu nabiga ka soo saaray gacantuu sidii kusoo qabo biruu sidii kusoo qabo wuu ku qaban kari waaye markii dambe wuu u quuri waayo waxyaabaha uu nabiga ku farsamaynayo wuxuu ku qaniinay foolasha foolashiisu dhag ku qaniinay fa kusirat fii daalika saniyataahu labadiisii foolba markaasay jabeen labadii silsiladoodee halkan faliina kaga go-ay nabiga dhafoorada ayuu qaniinay markaasuu ku jabay mar mid baa ku jabay kii kalena ku jabay labadii foolba halkaasuu ku jabay waaya waxa markaa nabiga isu raacay dee intaasoo arimood intaasoo dhaawac buu qabaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo aynu soo aragnay jilbihii baa murxabay maxaanku idhaahdaa dhooshiibaa jabtay wejigii buu ka dakran yahay dhiig badan baa ka shubmaya wa qaala alayhi xiinaidin calayhi salaatu wasalaam xaaladdu markay halkaa maraysaa nebiga kelmadi ka soo yeedhay wuxuu ihi kayfa yuflixu qowmun war qola siday u liibaani doonaan khadabuu wajha nebiyihim nebigooda wejigiisii dhiig ku dhoolay nebigii ilaahay usoo diree badbaadinayay bal qolada wejigiisii dhiig ka buuxiyey sideebay u liibaani doonaan facaluu binabiyihim haada wey khaab ka khiaabku waa dhoobitaanka xinaha iyo marka waxaa casla marsada dhoobi khiaab laydha wejigoodii nebigii ilaahay usoo diray bay sidaa u caseeyeen wejigiisa faanzala allahu fii suurati aali cimraan ilaahay baa suuraddaa dhexdeeda wuxuu kusoo dejiyey isagoo nebiga canaanaya markaasaa ilaahay wuxuu uhi laysa laka kuma sugnaanin min alamri shay-un talada waxba kuma lihid adugu iyo maqaadiiraha aw yatuuba calayhim ilaahay uu ka tooba aqbalaya hadduu doono aw yucadibahum ama uu cadaabaya fa inahum aalimuun waa dulmifalayaale laba midun bay noqonaysaa qaybu cadaabiya qaybu ka toobad aqbalo adiga kifaaxaaga wad meeshuu meel lagu raaxaysanayo maaha rafaadkaasaan kugu soo diro tijaabaa la marayaae xejiso arrinka haddii aad ku leedaad waad ka nasan lahaydbe arrinka adigu waxba kuma lihid iyo maqaadiiraha maqaadiiraha waxba kuma lihide ha calaal hejiso wey jinabuur baa la leeyahy marka wa kaana awala man carafa rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam waa taa la isku meehanaaday ninkii ugu horreeye nabiga gartay inuu nool yahay waxa uu ahaa bacda haadihi dahsha wareerka iyo dawakaasi marka uu dhacay ee la jahawareeray ninkii ugu horreeyey inuu nebigu nool yahay ee gartay wuxuu ahaa kacbu bnu malik alansaari saxaabigaa reer ansaareed baa wuxuu gartay inuu nebigii nool yahay gudhaantiisiibuu arkay fanaadaa markaasaa wuxuu ku dhawaaqay yaa macshara almuslimiina abshiruu war dadkii muslimiinta aha bushaaraysta nabigu uu noolya wey bushaaraysta markii uhi abshiruu intaa kolkuu ihi ee uu nebigu gartay wuxuu soo wato fa ashaara ilayhi rasuulu calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu ishaaray anismut amus amus bui amus ilaan weli waa la isdhex yaacayaayo kuwii cadowgiina way ku xeeran yihin nebiga marka haddii la idhaha maxamed muu dhimanin meeshiina uu ag taagan yahay yool kalaa kusoo xirmi karaa oo waxay odhan karaan aan ku gebagabayno dhalaxda aan qaadno markaas uri war naga aamus aamus buuli waxba hasii sheeg sheegna waaya uma saara nebigu waxa uu socday oo u luuday bayna sacdi bna abi waqaas wa sacdi bni cubaada labadaa saxaabi dhexdooda ayaa garbaha yaro qabteenoo dee dhiigbax baa ku yimid markaa kuwaasu dhexdooda luuday yuriidu shic meel gol ah buu doonayaa gosha uxud dhinaceeda ah ayuu doonaya inuu ku yaro ruqaansado oo meeluu barida eh, gelin kara xagga dambe ilaa colka waa ka furfurmay isaga iyo ulugta la socota shicbigu shacbi iyo shicbi bay kala yihiin shicbigu waa meesha gosha labada bulood udhaxaysa wa macahu nebiga waxaa la socday oo ku xeernaa jamcun koox asxaabtiisa ka mida baa kusoo hadhay ciidankii dhammaan toddobada boqol ahaa in yar baa kusoo hadhay raggaa waxaa ka mida abubakar cumar iyo cali wa dalxa wazubayr waalxaaris ibnu samma raggaasaa ka mid ahaa wa aqbala calayhi nebiga waxa kusoo jahaysaoo dib usoo soo kala fireeyey id daaka xaaladaa iyada ah cuhmaan ibnu cabdilaahi ibnu lmugiira ninkaasaa nebiga kusoo kala fireeyey yaqulu waa nin gaalada ka mida ah. yaquulu wuxuu leeyahay ayna muxamed laa najawtu in najaa waa ninkii muxamedun itusa laa najawtu wallahi inaan nabadgelaynin in najaa hadduu nabad galo ama anuu idilaya ama anaa dilaya faras buu soo toocinayaa mitusa un buu leeyahy ninka lasdhex yaacayo dabeedna ninkaasaa soo kala fireeyay facafara bihi farasu faraskii baa la turunturooday wa waqaca fii xufratin god buu ku dhacay godkaas ayuu isku muqallasay famashaa ilayhi axaari bnu sama xaari oo dee nebiga la socday ayaa xaggiisa u dhaqaajiyo waqatalahu kawbu kaga siiyey ile bahalku waa ilbirqsiiyeen ninkii soo ordaya islaa jiirsii nebigaba faraska ayaa in yar markuu soo marayuu faraskii isla rogay intuu booraan ku dhacay afweynuhu goostayo kaasina intuu kula booday buu ka gaadhsiiyey walamaa wasala shicba markuu nebigu meeshii gosha ahayd yaro galay ee uu xaggaa u uruursaday jaa-ad faatimatu inantiisii faatimo guclaynaysa oo colka ka mid ahayd baa u timi fakasalat canhu dam dhiiggiibay ka maydhay waa geesiyad wey wa kaana calaa wa kaana caliyun wuxuu ahaa sayid calina yaskubu lmaa biyuhu inanta ugu shushubayay isaguna biyuhu ugu shushubaya inantuna wejigay ka maydhaysa yaskub sukuubku waa shubidda uma akhadat inantu waxay qaatay qibcatan min xasiir xoogaa yaroo caw ah qidcadu waa waslad in yar oo go-anoo xasiira caw cawdii waa cawdan la falkiye had iyo jeer salligayo laga sameeyo ayay soo qaaday fa axraqathaa way gubtay wa wadacataa waxay ku shubtay cala ljurxi nabarkii fastamsaka dam dhiiggii baa istaagay manaa qaybtii narsinka qaabushay oo markay aragtay dhiiggii oo istaagila dee biyihii kolka lagu maydho soconaya ayay si deg dega u gubtay in yaroo caw ah dambaskeedii oo qaboobay oo sii diiran bay ku shubtoo markaasuu hakiyey dhiig joojin buu noqday waa kaalinta ay qaadanayaan dumarku marka dagaalka lagu jiro qaybta daaweynta iyo dhaawaca iyo gurmadka iyo habaynta ayay qaabilayaan wixii ay kari karaan waaya uma araada calayhi asalaatu wasalaam nebigu wuxuu doonay isaga oo xaaladiisu halkaa marayso oo dee yoolku haystay oo ninka la doonaya ila waa isaga eh, oo gaalkii soo muruxsadaaba isagu kusoo jahaysan yahay wuxuu doonay an yacluwa inuu yaro fuulo asakhrata meel dhagaxa allatii dhagaxaasoo fi shicri meesha gosha aad ku taalla dhagax casayaal waaweyn oo halkaa gosha uu galay ku yaala ayuu is yidhi bal yaro fuuloo sheedaali khatarta cadowga halka ay marayso iyo goosamadii ciidanka waxa ay mutaysteen dee ila waa itaalu leeyama waa maamulkii wuxuu isku dayayaba halka xaaladi maraysa inuu qiimeeyo an yacluwa inuu dhagax fuulo allatii fi shicib falam yumkinhu umuu suroobin alqiyaamu inuu kaco macnaha wuu fuuli kari waaye wuu hinqan kari waaye sababtuna waxaad likarati maa nazala min dami dhiigbaxa ku yimi ee farabadnaa bikasrati maa shay badnaantii daraaddeed nazalad daatay oo min damihi dhiiggiisa dhiig badan baa ku daatoo dee u daciifay o faxamalahu waxa qaaday balxatu bnu cubaydillaah saxaabigaasaa hinjiyey xataa ascadahu ilaa uu meeshii fuurjiiyey sida kutubaha taariikhdu ay xusayaan wuu isu yaro gaabiyeyo markaa wuxuu i garabkayga isku sii taag sida had iyo jeer kamandosu marka ay meelaha fuulayaan ay sameeyaan gidaarada ka boodayaan markuu arkay inuu nebigu fuuli kari laayahay ayuu isu yaro gaabiyo dabeedna garabku kaga sii joogsadoo dhagaxiibuu fuulay casihii weynaa muu xambaarina uu kusii joogsaday fa nadala nebigu wuxuu eegay wuu sheelaaliyey halkaasuu ka bidhaamiyey jamaacatan min almushrikiina calaa dahri iljabal koox gaalada ahoo buurtii fuushay buurtii bay fuuleen buurtu waa buurtii ay ka riteen dadka muslimiinta ee raadaarka ahayd ee laga kantaroolaya eriyada dhaqdhaqaaqeeda halkiiba istraatiijiyadeedii la wareegeenoo meeshiibay fuushan yihin isaguna hoostooduu joogaa faqaala nebigu markaa wuxuu ihi laa yambaqii lahum uma habboona an yacluuna inay naga sarreeyaan waar inay naga sarreeyaan waxay keenaysaa inay dhaqdhaqaaqeena kontaroolaan oo ay ina xakamayn karaane ma habboona istiraatiijiyad dagaal buu eegaya iyo tuu caqiid ahaanna way ku jirto argaal inuu inaga sareeyo halkaa inaga xukumo maaha bui meesheen allahuma laa xawla lanaa ilaa bika buu markaa nebigu allahuma laa quwata lanaa bika ilaahayow awood mahayna aan adiga ahayn marka waxa weeye ilaahayna waa kaashanaynaa itaalkeenana ina dhaqaajiyo wey itaalkeenana ina dhaqaajiyo ilaahay o adigaanu ku kaashanayna uma arsala ilayhim cumara bnu khaaab fii jamaaca cumar ibn khadaab oo ag taagnaa ayuu yihi dhowr kaxayso faanzaluuhum way ka dejiyeen halkaa nimanku halkan saaraan maayono waynu ka hooseynaaye ku yaaca buu ihi idinkii oo kaga tuura meesha dabeedna intay ku yaaceen bay kaga daadajiyeen wuxuuba waa meela isu dhowo uxu dee buurtaa waxay u jirtaa marka sidaa loo sii eego ilaa meeshan idaacaddoo kale u jirtaa shicbiga goshuna waa meeshan inaga waqooyiga inaga xigta kale buurta yarina waa halkan marka eriyadii baa isku dhow dhow halkii bay kaga daadejiyeen waqad asaaba almuslimiina muslimiintii waxa ku dhacay aladiina kaanuu kuwaasoo ahaa yaxuuduuna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebiga kuwo gaar haya xawdku waa gaarka isku xeerid intii nebiga isku xeertay xaada yaxuudu xawda intii isku xeertay rasuulka waxa ku dhacay kaiiru min aljiraaxaat dhaawacyo aada u tiro badan intii nebiga loo mari waayey dhaawacuu ku badnaa lianna shaksa minhum mid kasta oo asxaabtii ku xeernayde koobnayd ka mid a ah, kaana yatalaqa sahma leefk leefkii isu dhigayay mid waliba khawfan isagoo ka cabsanaya an yasila lirasuul inuu leefku gaadho nebiga inuu leebku nebiga gaalo isagoo mid waliba ka cabsanayu isu dhigay o fa wujida bidalx saxaabigii dalxa la odhan jiray waxaa la helay niyafun wa sabcuuna jiraax dhowr iyo toddobaatan dhaawac baa soo gaadhay jirhkiisaa yare kooban dhowr iyo toddobaatan nabar ayaa ku yaalay washallat yadhu gacantuna way qallashay gacan baa qallasho engegtay dhaawacii soo gaaray iyo neerfayaashii wixii baa googo-ay iyo burucyadii siduu dee nabiga ama seefa uga dhigo ama maaragta wa asaaba kacba bna malik gabayaagii nebigae kacab lo odhan jiray isagana maalintaa waxaa soo gaaray sabca cashara jiraaxa toddoba iyo toban dhaawac ama alqatla asxaabtii laga laayay maalintaa nebiga fa kaanuu niyatan wa sabciin dhowr iyo toddobaatan bay ahaayeen minhum waxaa ka mida ah sittatun min almuhaajiriin asxaabtii reer maka eh, lix ka mid ah ansaar iyo muhaajiriin bay ahaayeen qoladii deegaanka ku ahaa madiinana waa muhaajiriin kuwii kasoo qaxay makana ilaahay daraaddii uga soo qaxay iyaguna waa muhaajiriin lixun baa muhaajiriin ah inta kaloo dhami walbaaquuna min alansaar ansaartii bay ahaayeen inta kaloo dhami marka lixda dhintay ehm, eh, qutila min almuhaajiriina arbaca xamza cabdulaahi bnu jaxshin muscab ibnu cumayr shimaas ibnu cuhmaan wa fii siirati axalabiya qaala alxaafid ibnu xajar lacala alkhamis sacd mawla xaatib ibn abi baltaca wasaadis haqiif ibnu cumar wa xaniifu uh, bani cabdishams lixdaa magacbeen oy ugu caansanaayeen xamze cabdilaahi bnu jaxsh muscab ibnu cumayr iyo shimaas ibnu cusmaan waaya wa min almuhaajiriin waxaa kamid ahaa buu ku yihi xamsatu bnu cabdilmualib wa muscab ibnu cumayr wa min alansaari waxaa kamid ah xandalatu bnu abi caamir ayaa kamid ah wa camru bnu jamuux ah, wabnuhu iyo marka xandala ayaa ansaarta kamid ahaa xandala xandalatu bnu abi caamir waa ninka caanka ku ahaa hasiilu lmalaaika ninkay malaaigtu maydhay markii dambe ee la kala food qaaday ee la ururinayay jinaasadaha ayuu arkay ninkanoo malaaigtu maydhaysu nebigu arkay malaaigti ilaahay baa maydhaysa dabeedna wuu yaabay xaaskiisiibuu weydiiyey oo uhi ninkaa bal arrinkiisa ka war waxay tihi aroos baanu ahaynoo dabeedna markaasaa kolkii la isku dhawaaqu yeedhay fiirigii dagaalka intaanu maydhan buu soo carara dabeedna halkii isagu ka maydhan lahaa malaaig baa u maydhay ninka arrinkiisu markaa hasiilulmalaaika ninkay malaaigtu maydhay buu caan ku ahaa wa camru bnu jamuux wabnuhu camarka inankiisii ayaa isna kamida ah khalaad ibnu camr iyo wa akhuu zawjihi xaaskiisa ninkii ay walaalo ahayna seediga u ahaa waalidu jaabir bni cabdilaahi jaabir bni cabdilaahi aabihii weye waa cabdilaahi bni camr bni xaraam afartaa ninba meeshay ku dhintay fa atat way timid zawju camrin camr camr bnu jamuuc xaaskiisii baa timid iyo wa hindo bintu camr bni xaraam hindo ay cabdilaahi walaala yihiin labadaa dumar ayse soo raacday waxamalatu markaa dadkii dhintay bay qaadeen oo afartaas muxamalatum afartoodiiba way qaadeen labada dumara intay yimaadeen ba afartii nin qaraabada ah ee isku ehelkee meesha ku shahiiday ayay labadan dumarihi awr ku rarayaan afartu waa kuwee la qaadaya zawjuhaa ninkeedii iyo wabnuhaa inankeedii iyo akhaahaa walaalkeed calaa baciirin awr keliyay saareen litadfanahum bilmadiina si ay madiina ugu aasaan labadan dumara imoo dhowrka shahaadada kamida ay awr saareen si ay madiina ugu soo aasaan fanahaa calayhi salaatu wasalaam nebigu wuu diiday can idaf in lagu aaso khaarija uxud uxud meel ka baxsan farajacuu way soo noqdeen loo yeedha bu ala soo celiyey madiine la geyn maaye halkanaa la geynaya dhowr iyo todobaatan kiiba ku wada aasay waa ereada imika dayr kale boqol mitiroo meelaha iskuweera ama wax kay kontomeeye mitiroo iskuweera ayaa ay ku aasan yihiin waayo de wuxuu diidaya haddii la kala filqo aasidoodiiba ah, adkaanaysa oo dadkii aasi lahaabaa awoodoodiiba filqaysa marka wuxuu doonayaa meel keliya inuu ka wada maamulo oo eh, aaskooduna meel keliya u noqdo waqutila maalintaa waxaa la dilo ragga meesha ku shayday kamid ahaa sacd bnu rabiic oo ansaartii qaaliga ahaa saxaabiga magacaa la odhan jiray wa arsala calayhi salaatu wasalaam nebigu wuu diray cid buu diray wuxuu diray markii la kala food qaadee la isu soo ururay ayuu cid diray man cid buu diray yatiihi bikhabarihi warkiisa ukeena aba raggii hala tiriyo markii wax lasoo tiriyey buui sacd bnu rabiic mi ninkaasaan tegaya fawajadahu markaa wuxuu helay bayna alqatla dadkii dhintay isagoo ku dhex jira wa bihi ramaq laakiin xoogaa ah, naftu ay kusio jirto faqiila lahu waxaa lagu yidhi ramaqu waa marka aakhir alanfaas saacadaha u dambeeya qofkuu sii marayo waxaa lagu yihi ina rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam yasalu cank dee nebigaa ku waraysanaya oo nebigiibaa ku daydeeyey faqaala limubaligi ninkii fariinta soo gaadhsiiyey baa wuxuu ku yihi saxaabigani isagoo sii dhimanaya qul liqawmi qoladaydii waxaad ku tidhaahdaa riwaayooyinka qaarkood waxay sheegayaan nebiga waxaad iga gaadhsiisaa ilaahay ha kaa abaal mariyo adigoo nebigii ummaddana inta aada la dadaashay jaza allaahu canka e, maa jazaa bihi nabiya can ummati ilaahay ummaddan ha kaa abaalmariyay inta abaalmarinta ugu wanaagsana nebiga ummadiisa uu ka abaalin lahaa ilaahay ummaddan ha kaa abaaliyo nebiga fariintaa iga gaarsiibu tolkaygana waxaad ku tidhaa reer ansaareed oo nimankii madiine nebiga keenay la soo heshiiye waxaad ku tidhaa yaquulu lakum sacdu bnu rabiic sacdu bnu rabiic oo sii allaysanayaa wuxuu idiin soo faray allaha allah war ilaahay kaga cabsada wamaa caahadtum calayhi rasuula ballantii aad nabiga u qaadeen laylata alcaqaba habeenkii ama ka kula soo heshiiseenoo nabiga soo rarayseen ballantaa ilaahay kula gasheen taasaan idinku waaninaya ha kaga bixina nebiga fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartee maa lakum cindii cudurun fa wallaahi maa lakum halkani cindii buu dhigay cind allaahina waa suuragale fawallaahi baan ku dhaartee maa lakum idinka idinma sugnaane cinda allahi ilaahay agtiisa cudrun wax cudurdaara heli mayseen haddaa nebiga cidla laga helo cindii aniga agtayda cudrun cudurdaar idma haysataan haddii nebiga la helo saasuu leeyahy dabeetna waa dhint marka waxaad arkaysaa dee maaragtay halka iimaankooda uu taagan yahay iyo sida uu qofkii u fikirayo kumaba weynaba tiisuba wuxuuba arkayaaba isagu dee halkii uu maraya ugu haboo jaa-isadii kaadhkii ugu cajiibsanaabu isagu qaatay waddadii ugu habboonaydna wuu maray calafkii ugu weynaana waa qaaday dabeedna ragga kale ee saaxiibadiisa ayuu iyagana leeyahay war haseegina karkaarka guldara iyo sharafdara iyo idinku dhici waaya halka qofka munaafiqa ana naftii naftii buu leeyay tayda tayda waar xaggeen galaa iyo iqariya buu leeyay munaafiq ilaahay baa taa sheego waxau uhi qad ahamatum anfusuhum naftooda hami gelinaysa kuma fikirayaan diin iyo islaam iyo nebi iyo iyagu qad hamatum anfusuhum iqariyaay ayay leeyihin ninkana isagoo naftu ay kasii baxayso halka dadku wax kale ay ku dhololaan ayuu ummadda nebiga u dardaaray macnaa waa taariikh wanaagsanoo xusid mudan oo qofka muslimkaahi siduu nebiga u jeclaanaya calayhi salaatu wasalaam cashar bay u tahay iyo deris midkanoo xune dulliga ah ee madoowe soomaaliga sheeganaye nebiga caaye calayhi salaatu wasalaam waa casharu haboon inuu akhristo ragga qaarkoodna waxa ay ku qoreen dhiigoodii bay nebiga calayhi salaatu wasalaam casharadan ugu qoreen isaguna meeshaasu ka caayaya intu banaanka istaago uu iska marqaamuu taksiimo ayuu nabiga iska caayaya yaa miskiin wuxuu ku fiicnaan lahaa dee seef maaragtay dhowr haddii kow lagaga siiyo waxay noqon lahayd casharan dibba la ysugu noqdeenba waaya waa sii wadaa markaa raggii wacdaraha muujiyey ile adduunyada ah wuxuunoo ka magac baa ka hadhee magaca wanaagsan ilaahay agtiisiiya ummadda agteedaba raggii maalintaa qaatay adduunyada malaayiinka muslimiintii intay soo maraan ay u ducaynayaan ay booqanayaan ilaa yowmina haada waa marka meelaha lasoo booqdo masaaraadka muslimiintu ay soo booqdaan ay usoo duceeyaan bay kamid yihiin goobtii la isku helay raggaas maalinta waqutila anas ibnu nadr saxaabiga magacaa la odhan jiray ayaa isagana meesha ku shahiiday camu anas ibnu malik anas ibnu malik oo shaqaalihii nebigaabu adeeru ahaa macnaheedu ansaartiibu ahaa wey fainahu lamaa samica biqatli rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam markuu maqlay nebigu uu dhintay ayuu gadoodayo qaala wuxuu uhi yaa qowm war tolkaygo tolkaya buuhi reer ansaareedow maa tasnacuuna bilbaqaai bacda waar nolosha maxaa ku samaynaysaa nebiga dabadii noloshu maxaa macna idiin samaynaysaa nebi maxamed hadduu ifka ka tegey oo la dilay maa tasnacuuna bilbaqaai bacda maxaa ku falaysaa nolosha ilaan gaaladii baa idaacadda kasii daayay maxamed baa rawaxay marka maxaydin idinku ka noolaan muutuu dhinta buuhi calaa maa maata calayhi waxa ay ku dhinteen ikhwaanukum walaalihiin walaalihiinaa shahiiday halkaa daabsani waxay ku shahiideen raaciyaydana oo rag iska dhiciya falam yazal kama suulin yuqaatilu inuu dagaalamo xataa qutila ilaa la dilay radia allaahu canh allaha ka raali nood markaa dee waa kii sacad lahaa anigoo firdhanaya ayuu isagoo cadowga ku foogan oo sii ordaya isii weydaartay markaasuu lahaa war xaggeed ku ordaysa inii la ajidu riixa aljannati duuna uxud waar buurtan sokadeeday jannadu ayay iiga uraysaa udgoonkeediiy miskiinyo xaggeedii weydaalateed kusii ordaysa colkii baacsanayana sanku uga sii gelayahabu marka waan kari waaye wuxuu ninkaasi karay dabeedna waa kii lahaa ilaahayow waxaan kaaga cudur daaranayaa waxa tolkay sameeyo firadka ah waxaan ka beri ahay gaaladaadna soo weeraray waxa ay sameeyeenna kuma jiro gaalku wuxuu falayo nebi weerarkaana kuma jiro kuwan firdhadayna waan ka cudur daaranaya waan ka xumaha waay wamahalat quraysh nimankii reer quraysheed waxay miyid wareemeen biqatlaa uxud raggii uxud lagu laayay ayaa ilan iyaga xarbigoodu ma aha xarbi diiniya laakinahu xarbu takhriibi walintiqaami walifsaad xarbigoodu waa xarbi argofia waa xarbi aan cadaalad ahayn halka dadka muslimiintu waxay u dagaalamayaan diin iyo iimaan iyo cadaalad iyo dad la badbaadiyo oonay tood u weyneyn xataa ina hindan gabadhi e, zawja abi sufyaan gabadhii hinde la odhan jira abi sufyaan xaaskiisa ahayd baqorat waxay jeexday badna xamza xamse calooshiisay jeexday wa akhadat kabza markaa beerkiisa inbay soo qaatay litaakulahaa si ay u cunto fallaakathaa way calalisay uma arsalathaa way iska tuftay wafacaluu waxay sameeyeen gaaladu qariiban min daalika waxyaabaha wax ku dhow dhow biikhwaanihi xamse walaalihii ashuhadaa shuhadadii xamse walaalihii ahaabay waxyaabo kaloo ku dhow dhow bay ku sameeyeen noocaa ilaa waxaa had iyo jeer miyid waleenka iyo dadkoo lagu ciyaaro iyo insaaniyadda oo meel lagaga dhaco caan bay ku yihiin kufaartu imaan la-aanta astaamaha leh uma ina abaa sufyaana ninkii gaalka ahaa abi sufyaan la odhan jiray markaa aan islaamin berigii dambe wuu islaamay cafa allahu cama salaf sacida aljabal buur buu fuulay wanaadaa biaclaa sawti wuxuu ku dhawaaqay codkiisa halkii u dheerayd ayuu ku dhawaaqay ninkaa isaga ah markaasaa waxa uu leeyahay ancamt ayuu leeay ayilxarb ah, facaali allow aada barwaaqaysataa weye guul iyo gobolnimo facaali kor noqo dagaalkuu sheegaya dagaalkii u hagaagtaye facaali kor noqo xarbiguu la hadlaya guul iyo gobolnimo waa gacan saraynaa inbay ka dhigantay waa erayaa isticmaali jireen wuu sii raaciye wuxu uhi ina alxarba sijaal dagaalku rago waa ohole yawmun b yawmun biyawmi badr maanta maalintii beder udhig buuri maantana maalintii bedel udhig dagaallo waa okole maalinna gacantiinay guusha ku jirtay maalinna gacantayada ragoo weydinka ah faan kaleu sii raaciye waxau ihi adigu kalkuu intaa yidhi wa mawcidukum buuri waxaa inoo ballanaa bacda alcaam wa mawcidukum bad meeshii beder ayaa inoo ayaa inoo ballanaa alcaam almuqbil sanadka soo socda ballanteenu waxa weeyaan buuri beder halkii aad naga adkaateen baan haddana idinkaga adkaan nebigu markaa calayhi salaatu wasalaam weliba waxaa kaluu kusii daray abi sufyaan uclu hubal ilaahaygii hubalow kor noqo mar haddaanu guuraysanay nebigu markaa wuxuu hi ma u jawaabtaan ninka dee maxaanu idhaahnaa bay idhaah waxaad tidhahdaan buu lehy allaahu aclaa waajal ilaahay baa sarreeya abi sufyaan haddana markuu codkii maqlay buu jawaabo wuxu uhi lanaa alcuza walaa cuza lakum war anagu ilaaha cusala ilaa baanu leena idinku malhide dabeedna nebigu wuxuu u jawaaba maxaan idhaahnaa waxaa ku tidhaahdaan allaahu mawlaana walaa mawlaa lakum annaga ilaah iyagu waa mid hiiliye idinka sanamkiinu gidaar buu fadhiyaa allaata walcuza markaa taa wuxuu ka idhaahdaabu waaye uma qaala abi sufyaan baa wuxuu ihi inakum satajiduuna fii qatlaakum mula dadkaanu idinka layna miid bareen wadan ba idinku arki doontaan muladu waa miid miid miid wareen in jidhkooda la googooyey baydin arki lam aamur biha anigu maan farin walam tasunii de ina xumayn mayso kamana xumin ah, fulstop macnaa halkaasaa joogsiya waryaadhaheen ragow intaa markuu wixiisii kale soo risay ayuu yihi dadkii qaar badan baa la wiidwareemay anigu maan amrin laakiin se kama xumin macnaheedu waan raalli baan ka ahay wey halkaasi kasii socotay qisadu cumuuman dee wuxuuna ad arki karaysaa uun baasha adduunyadu meesha raaxada iyo nafiska iyo nasashada inaanay hayn diintuna aanay ku soconayninuun bilbaraka maca albaraka wadarwasha iska maaragtay in dee hadal keliyo aan ficil lahayn aanay ku soconaynin laakiin loo baahan yahay cadowgu waa soo diyaaray dadka muslimiintahay had walay joogaanba in jihaadkoodu u ogan yahay in quwadoodu dhisan tahay in midnimadoodu wanaagsan tahay in doorkii tusaale iyo hormuudnimada caalamka inay iyagu isu dhigaan iyagoo taa ku bixinaya aqoontooda iyo adduunkooda iyo ummadnimadooda intaba ku bixinaya ilan jiritaankoodii baa ku xidhan cibaadadoodii baa ku xidhan sharaftoodii baa ku xidhan adduun iyo aakhiraba marka saasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam tusaale